soo hor jeeda ma ahan marka laba ikhtilaafka tanawucaana laba qaabu u yimaadaahuu yidhi waxa weeye in labada iskhilaaftay ama saddexda iskhilaaftay midba lafdi uu cabiro ku dhawaaqoo ku fasiro lafdigaasoo tusaya daatada la fasirayo macno dheeraadana wata taasu miduu ahaa mid kalaa jira marka asaga kaasaa xalay casharkeenna u dambeeyey ikhtilaafu tanawuca nooc kalaa jira waxa weeyaan lafdiga la fasirayo aabaa lafdi caama ah caam macnaheeda waxa weeye macaani badan ayuu tusaa lafdiga laftirkiisu awl waxa weeyaan daatada la fasirayey lafdiga la fasirayey waxa weeyaan magaca uu leeyahay macnuu wati markaas waxaa lagu fasiraa lafdi kaleoo daatadana fasiraya macno dheeraadana wata oo daatadu leeda hadeer waxaa weeyaan lafdiga la fasirayaaba macno caama iskaleba macno ballaaran uu leeyaho caam ah macnahaas uu leeyahay ayaa qofba qadar sheega kanu qaybuu sheegin markuu fasiraa kaasna qaybuu sheegin kaasna qayb kaluu sheegi hadhow marka waxaa leedahay kulligood lafdigan la fasira macnaha waa wada leeyahy kulli macnahaanu wada leeyahy Ah. wuxuu yidhi asinfu haani nuuca labaad an yadkura waa inuu sheego kullun mid kastooo minhum min almukhtalifiina ku mida kuwa isku khilaafay tafsiirkaas ikhtilaaf ma ahane waa tanawu waxaad kaloo dhihi kartaa kullun mid kastoo minhum salafka ka mid ah min alismi isimkii xaggiisu wuxuu ka sheegay isimka alcaami caamkaa bacda anwaacihi nuuciyaalkiisa gobol ah. ka mid mid kastoo ka midoo fasira isim ayuu nuucyaalkiisii wax ka mida sheegin lafdigu waa caam wax badan ayuu kulansanaa marka macnihii uu camiimayey oo soo gelaayey qayb ka mid aha mid walbaa sheega asilfu haani nuuca labaad an yadkura waa inuu sheego kullu mid kastoo minhum ka mida salafkii min alismi isimkii waa inuu ka sheego isimkii alcaami ee macnaha guud tusayey bacda anwaacihi nuucyaalkii uu tusayey gobol mid ah calaa sabiili tamhiili miaalin wadadeed tafsiirkaasoo kale waxaa la ihahdaa min baabi min baabi tamhiili fi tafsiir waa aayadda tafsiirkeeda waa laguu miaaliyey ee markaasoo kale macnuhu ma ahan waxa weeye aayadda tafsiirkeedu waa macnahan macno kalema tusaydo maaha waxa wey macno caamahay tusaydaa macnihiiu qayb kamida kuu sheegi taasoo kale waa min waxa weeyaan tafsiirka aayadda ayuu miaalkaa siiyey oo waxa weeyaan nuucaasoo kale ay aayaddu ka hadlayda wey ee inta aan kuu sheegay ku kooban tahay maahan mid kalena miaal kalu kaa siin oo wuxuu ku leeyahay nuucaasay aayaddu ka hadlayda mid kalena miaal kalu kaa siin kulligood amiladaasu iyo tafaasiirtaas lagu siiyey lafdiga caamkaa macnihii soo gudagal ayay ka mid yihiin lafdigan waa lafdi caam ah marka macaanidii soo gudagal ayay kamid yihiin waxa lagu sheegaa oo dhan laakiin miaalka markaan sheegnaa aad macnahaas usii cadaana insha allah markaasuu wuxuu yidhi bacda anwaacihuu kuu sheegi marka tafsiirka caam lafdiga caamka nuucyaalkiisa gobol ka mid a calaa sabiili tamhiili miaalin wadadeed iyo wa tambiihilmustamici qofka dhegaysanaya in lagu baraarujiyo cala nawci nooca aayaddu ka hadlaydo aayaddaanu macnaha nuucaasahay ka hadlayda in lagu baraarujiyo Ah, nuuca ay ka hadlayda in lagu baraarujiyo laa calaa sabiili اlxaddi اlmuaabiqi xad aayadda daboolaya in lagu fasira maaha oo lagu leeyahay aayaddan macnaheedu halkaas macno weeye xaggana kama jirto xaggana kama jirto maaha saas xad ah, mudaabiqa waxa weeye macnaha aayadda in la koobo oo la yidhaha wax kaloo soo gudagelaya male intaasay aayaddu ka hadlayda xadka mudaabiqa waa sidaa marka mar xad mudaabiqa ma ahane waxa weeyaan macnahii guud oo aayaddu sheegayday ayaa mid walbaaba qadar kaaga sheegaya kuwa iskhilaafay midba qadaru kaaga sheegay marka wuxuu ku yidhi nooca aayadu ka hadlaydaa wax lagaaga sheegine laa calaa sabiili lxaddi xad wadadiis ma aha almudaabiqi daboolaya lilmaxduudi kan la kan la xadaygana waa kan la kan la fasirayo kan la xadaynaa in macno daboolaya oo lagu leeyahay intaas kama badno lagugu fasira maaha fii cumuumihi lafdiga cumuumkiisa ku daboolayo oo macnaha caamka ah oo uu sheegayo oo dhan tafsiir koobaya maahan wa khusuusii khusuuskiisa ku daboolaya hadduu lafdiga la fasiraa khaas yahayna macno waxa weyaan inta uu khaaska ku yahay koobaya ma ahan miaal miaal caqlibuu ku siina wuxuu ku yidhi wadaalikaasu milu saa'ilin waa mid weydiiyo kale saa'ilkaasoo acjamiyin loo nisbeeyey midaan carabi oqoon waxaa jira cajami iyo ajami ismana laha la yidhaahdo cajami waa qofaan nasabkiisuba carab ahayn ah. haddii hamse la gelshana waa qofkaan carabiga cadday karin carabba ha ahaado hadduu rabeen ah. hamse marka la gelsho ajami waxa weya aladi laa yufsixu bilcarabiya midkaan si fasiixa ugu hadli karin aan u cadday karin carabiyada marka hamsada la gelsho laakiin marka hamsada laga daayo cajami la yidhaahdo waxa weeyaan waa qofka nasabkiis un cajamigaba uu yahay oo uusan carabka ahayn ah. marka waa inaa marka mid aan carabiga cadday karin hadda loola jeeda carabba hada haduu mid saasaas milu saa'ilin sida mid wax weydiinaya saa'ilkaasoo acjamiyin ah loo nisbeeyey macnaha caddayn la'aan oon carabiga oqoon saa'ilkaasoo sa'alo weydiiyey can musamaa lafdi اlkhubsi khubsi waxa lagu magacaabo ta kuu yimid uu ku yidhi khubzi ii fasir khubzina waxaa la idhaha wax kasta oo burka laga sameeyo annagu ama muufa ku magacawno rooti aan ku magacawno waxa weeye nuuc kale ha laga sameeyo rootigii intaasoo nuuc ha noqdo dhammaan waa wada khubsi dhammaan wixii inta burka la qooyo laga sameeyo ama geley la shido daqiiqa wixii laga sameeyo geleeyaa la shiday waa laga sameeyey masagaa la shiday waa laga sameeyey qamardiyaa la wixii daqiiqa laga sameeyo inta maaragtay la qooyo oo la cajiibo la dubo a ah, waxaa la yidhahdaa khubsi weligiisna asaga khubsi waxa la yidhaha lafdigan ma yaqaano markaasu wuxuu ku yidhi khubsi ii fasir haddaad u fasirto oo tidhaahdo xadaan ku siinaa xadka inuu fahmi waayaa dhacda maalan haddaad tidhaahdo waa wax inta daqiiqa la qooyo ama burka daqiiqa wax shiidan tan la qooyo la cajiimo laga sameeyo hadhow marku arko waa ku shakina hadhow wixii laguu sheegaayo makanuu aha makaasu aha wixii inuu fahmi waayay u badanta laakiin maalan fiiri xabad muufaad soo qabatay ama xabad rooti markaasaa tiri khubsi waa kaas ma wuxuu u fahma marka tafsiirkaasoo waxa la yidhaha tafsiir bilmithaala la yidhaha markaad leedahay waa kaas ulama jeedid xabadkaas aan gacanta ku hayo kaliya miyaad ula jeedaa ulama jeedid ee waxaad ula jeedaa wax alla wixii nuucaasa wey hadduu carab yaal iyo hadduu cajami yaal wixii nuucaas ahaa khubsi la yidhahd ula jeedaa waa min baabi tamiil waa miaalin nuucaasaa khubsi la yidhah wey macnaheedu ee xabadkaas aan gacanta ku hayo weeye keligiis oo xabadka hadii la cuno khubsi adduunka lagu arki ma maaha aayadda marka haddaad aragto ayadda aayad caam aha saxaabi wuxuu ku leeyahy ama taabici aayaddu macnahaasay sheegayda mid kale wuxuu ku leeyahy aayaddu macnahaasay sheegayda hadda haddii nin kale markuu naga tago uunta mid kale tuso rooti kale nuuc kale u samaysan ama muufaha midkaa soomaalida ay tirada ila muufa iyo rootiga u kala duwan yihin soomaalida uu tusau yidhaha waa kanaa khubzi kii hore ma khilaaf ma khilaafin ee labadaba maxay isla soo gelayaan magaca khubzi le inay soo wada gelayaan maxaa la magacaan khubziga aha caamka oo dhammaan wixii inta daqiiq la shiiday ama bur ha ahaado ama galley ha ahaado ama masega ha ahaadee ee la qooye la cajimay laga sameeyaa la yidhahda khubziga marka kulli waa soo wada gelayaan midba waxaa la tusi kara toban nooc oo kala duwan markaas le kan waa khubsi kanna waa khubsi mid kala dhaha kanaa khubsiy isma khilaafine dhammaan waa wada khubsi weeye aayad marka saxaabiyaa ku fasino kule waa macnahaas saxaabi le waa macnahaas taabiciyaale waa macnahaas isma khilaafsanee aayaddu intaba waa oo lafdiga la fasiraya macnaha soo wada gudagelay sidaas weeye markaasu wuxuu ku yidhi milu saa'ilin sida mid wax weydiinaya saa'ilkaasu acjamiyin ah caddayn la-aan loo nisbeeyo in carabiga caddayn karin saa'ilkaasoo sa'ala weydiiyey can musamaa lafdi اlkhubsi muunfaha lafdigiisa fa uriya waxaa la tusay raqiifan xabad muunfaha la fa uriya waxaa la tusay raqiifan xabad muunfaha wa qiila waxaa lagu yidhi lahu saa'ilkii haada waa kaasaa khubsi xabadkaas noocaas weeye marka la leeyahay haadaa waa kan loo loolama jeedo waa midkan loolama jeedo ee maxaa loola jeeda waa nuucaas ah, waa nuucaas waa nuucaas saasaa loola jeeda hadhow aayadda caamka marka macno saxaabigu kaaga sheego kuulama jeedo aayadda macnahaas bisay ka hadle ee waxay kuula jeedaa aayaddan macnahaasay ka hadlayda wax alla wixii nuucaasa aayaddaana ka hadlayda wey ilaa qiyaam saaca la arko hmm, ilaa qiyaam saaca laga gaaro aayaddu nuucaasay ka hadlaya saas wey wuxuu ku yidhi falishaaratu marka loo ishaaray laleeyahay haada waa midkaas khubsi ilaa nawci haada ka nuuciisa loo ishaara laa ilaa haada haada raqiifi xabadkan loo ishaari ma marka laleeyahay war khubsi miyaa rabtaa inaad barato waa nuucaas nuucaan loo ishaara maahane lama laha waa mirkaan maahan ee nuucaan loo ishaara ku yidhi falishaaratu wuxuu ku yidhi ishaarada loo ishaaraa oo laleeyahay waa kan khubsigii ilaa nawci haada kan nuuciisa weeye laa ilaa haada rakiifi waxdaw xabadkan kaliya weeye maaha xabadkan ah, maaha aayaddaad ku fahmay marka aad usii cadaan badan hadda yaraada la keenaaba ayadoo waxa weeyaan aayaddii la fasiray mihaalu daalika kaas tusaalihiisa maakii weeye nuqila lasoo guuriyey fii qowlihi ilahi hadalkiisa ilaah uu yidhi uma awratnaa waxaan dhaxal u siinay alkitaaba kitaabkii qur-aanka ahaa aladiina dadkii yaan dhaxal u siinay alkitaaba waa mafcuulu wal aladiina waa mafcuulu haani ee hamooda in laga sifaynayo laleeyahy aladiina kitaabki haiskuhi ismaba qabateen uma awratnaa waxaan dhaxal u siinay alkitaaba kitaabkii aladiina dadkii yaan dhaxal u siinay aan dooranay min cibaadinaa addoommadeenna xaalo ay ka mid yihiin fa minhum dadka kitaabka dhaxlayuu ka mid ahaaday daalimun mid dulmiya linafsi nafsadiisa dadka kitaabka ilaahay dhaxlay ee rumaysan ayuu ka mid yahay mid daalim ah wa minhum dadka kitaabka ilaahay dhaxlay ayuu ka mid yahay muqtasidun mid dhexdhexaystay wa minhum dadka kitaabka dhaxlayuu ka mid yahay saabiqun mid hormaray bilkhayraati khayraadka u hormaray biidn illaah ilaahay idankiisa ugu hormaray dalika huwa alfadlu lkabiir kaasaana fadli weyn ah janaatu cadnin nagaadiga jannadiisa ayna yadkhuluunahaa saddexduuba gelaya jannaatu cadnin yadkhuluu yadkhuluuna wowdaas maxay tusee saddexda qoloba inay jamaca soo maha saddexdaba inay jannada gelayaan daalimkii jannadu geli muqtasidkiina jannadu geli saabiqiina jannadu geli waa kuwa yidhi bacdu culamaa xuqan lihaada alwaaw an tugtaba bimaain dahab wowdan maata yadkhuluuna waxay xaq u leedahay biyo dahaba in lagu qoro oo qad cadiyaba lagu qorin maxaa yeele waxay tusaydaa waxa weeyaan xataa kii daalimka ee muslimkaa jannada inuu gel hadde ogow jannadu galaa marka lagu yidhi laguma dhihin cadaab la-aanu jannada gelaa laguma dhihin ogow ee haddii alla doonana wuu cadaabin markaasuu inta ka soo saaro jannada geli hadduu doonana marka hore u cafin markaasuu jannada hore ka geli laakiin janna waa inuu galaa marba hadduu yahay qof kitaabka ilahay rumaysan oo diinkii nabiga rumaysan sal la ala marka wowdu wow la heli karo maaha janaatu adni yadkhuluunaha wowdaa maaragta biyo dahaba in lagu qoray xaq u leeda hmm. maxaa yeele hay tustay daalimkii xataa jannadii inuu geli waana ilaahay warkiisada ee sheeko maahane maxalushaahidka marka aayadda hadda tafsiirkeeda wax yaraan maxalushaahida inaan wax ku fahnaan ka rabna ee waktigeedaa la fasirin insha allah waxa weeye fa macluumu waxa la ogyahay yuu ku yidhi daalimkiiyuu kuu fasiri marka tafsiir oo wuxuu kugu fasirin bilxad lmuaabic ah marka hore horta waxaa lagugu fasirin bilxad lmuaabic xad oo waxa weeyaan macnaha dhankoobaya markaasa waxaa lagu tusin tafsiir bilmiaal haddana mar labaad lagu tusin si aad labadaas u kala garato soo laguma dhihin marka noocaan aayadda loo ku yidhah waa saas mid kalena waa saas ku yidhaahdo xad mudaabiqa laguguma fasirin ee noocaa laguu sheegay marka waa inaad kala garato xad mudaabiqa iyo nuuc maay kal yihiin bal fiiri aayadan marka hore xadmu daabiaha lagu siin xadmu daabiqa lagu siin wuxuu ku yidhi fa macluumun waxaa la og yahay anna aalima aalimka muslimka ah anna aalima midka dulmiyey linafsihi naftiisuu dulmiyey maxaa yeelay dembiyuu shaqaystay naftiisu cadaab ku mudanaya naftiisuu dulmiyey daalimkaas yatanaawalu wuxuu gaarayaa macnaha waxa uu ku dhacayaa almudayica midka dayaca lilwaajibaati waajibaadka iyo wlmuntahika midka dilaaciya lilmuxaramaati waxyaala ilahay xaaraamtinimeeyey haddaad maqasho daalim muslin ah waa qof kasta oo muslin ah oo ama waajib ka taga ama shay xaaraana ku dhaca waa daalim malaha waxaa dhici kartaba qof aan aan ay ka maran tahay inuu yaraado annaga soo ma ah qof kasta oo waajib ilaahay ka taga de waajib haddii laga tago cadaabaa lagu mutaa soo maaha maalin hadda waaya naftiisiiuba ay cadaab ku mudayda u shaqeeyey haddii xaaraam lagu dhacana cadaabaa lagu mutaa bidoyni cidku soo maaha qofkii xaaraam ku dhacay marka naftiisiiyuu dulmiyey marka xadka mudaariqa waa kaasa daalimka marka la fasiraya hadii la yidhaha waa qof kasta oo waajib ka taga waajibaadka shareecada ka mid a ama ku dhaca waxa weeyaan xaaraam muxaramaadka ka mid a khalaas waa xad mudaabiqa laakiin fiiri qofaa kuu fasira waxaad aragta midaa wuxuu ku yidhi waxaa la yidhaahdaa aalim qofka salaada waktigeeda dib uga dhiga oo casirkao kala tukada markay boorboor qoraxdu noqoto uu ku yidhi waa taa waa runtiis maxaa yeelay salaadii waajib waxay ahayd waktigeeda inuu ku tukado dib uu udhigay soo maaha waajibuu ka tegay aalim waaye laakiin xad mudaabiqa miya ayadda xadkeedii o dhan miyuu koob maya maxaa yeele mid kale hadda u tagto kuugu fasiro ku yidhaahdo waxaa la yidhaha aalim qofka sekada bishii iyo maalinkay ku waajibtay dib uga dhigo bisha dambe bixiyo waa kaasaa aali waa runtiis maaa waajibu ka teg waxay ahayd sekadan waktigeeda inuu bixiyo uusan dib maalin uga dhigin saasay ahayd mid kale haddii uu ku yidhaahdo intay tidhaha aalimka ifasir waxaa la idhahdaa aalim qofka xajka ku waajibay oon sanadaas aaday ma iska fadhiya waana ku waajib wax ka oo oo male waa kaasaa waajib sanooyin dambe aad xajidudu rabo waa kaasaa aalim waa qowlka raajixa culummadee ma garat ma iskhilaafsan yihin saddexdaas isma khilaafsan maxay lahay saddexda ay kuu sheegeen saddexdaba saddex waajibay ka tageen haye mid kale u tagtaa tii aalim io fasir aalim linafsi markaasu yui waa tuug qofka muslimka tuuggaa wey waa runtiis maxaa yeelay soo xaaraam kuma dhicin tuugi mid kalaad u tagta markaasuu ku yidhi aalim io fasirate markaasu ku yidhi waa zanig muslimka waa runtiis ila xaaraam basba ku dhacay soo maa mid kale utagtoo tii aalim linafsihi fas markasu wa kan qamrana caba mid kale utagtoo tii aalim linafsihi fas markaasuu ku yidhi waa midka muqayilka oo jaadka cuna ama sigaariye cabka waa runtiisa ila xaaraan cunaa uu naar ku mudanayo hadduusan ilahay uga toobad keenin marka fiiri tafsiir binooc mid kastaa wuxuu kuu sheegay macnihii guud wax soo gelaya soo maa kulligood ka hor haddaad tirahdo bismi illah qur-aankan macnihiisa lama fahmi karo waaba isku khilaafeen saxaabadii iyo taabiciyaalkii waa kaasa hal qawlay hal aayaday toban qowl noogu fasiraya intaa tira ka war waxa lagu leehay adaa maskaxlaawa ama jaahila ah. haddaan waxba fahmayne wax iskhilaafsan ma jira waaba macno weynba waxa weyn aayadii aba waxaa laga helay cilmi ballaaran aayaddii laga helay ee wax iskhilaafsan ma jiro cilmi weyn oo ballaaran maxaa yeelay daalim linafsihi maxaa nidhi bal fiiri xadkii mudaabiqa ha ku laabo qof kastoo waajib ka taga ama xaaraan ku dhaca waa daalim linafsihi fiiri waa xadkii mudaabiqa markii la kala qaadqaado mid walba aan miaal kuu sheegayna miaalka soo hoskale waa midka ribada cuna aluley midaa kuu fasira aalim nafsi waayo waa midka ribada cuna waay ila xaaraam ku dhacay sooma khalaas marka waa kaasa haddaad maqasho tafsiir min baab min baabi tamhiil bitafsiir waxa weya in lagugu miaaliyo tafsiirka miaal in lagaa siiyo ee aayadda macno guud aan lagaa siin oo koobay wuxuu ku yidhi walmuqtasidu qofka dhexdhexaystaa yatanaawalu wuxuu gaarayaa macnaha wuxuu ku dhacayaa faacila alwaajibaat qofka waajibaadka sameeya wa taarika almuxaramaat xaaraamyaalkana ka taga waa xadmu daabiqa tafsiirkaas waxaa la idhaha muqtasid qof dhexdhexaystay waa qofka waajibaadka oo dhan guta oon hal waajibo shareecada dayacayn hal xaaraanana aan ku dhacayn sunnana aan la imaanayn waa kaasa markaasuu i muqtasid waa qofka salaada waktiga dhexe ka tukada oo awalkana uma degdego aakhirka iyo meesha xaaraantana uma uma dhaco haye runtiisu ma ta ilaa waajib kama tegin qofkaas waajibka waa guta sunana ma tukado mid kalaa tidi fas waajib xaa la yidhaahdaa muqtasid markaasuu i waa qofka sekada waktigeeda ku bixiya suna lacag eh, sadaqana aan bixayn suna haye ma khilaafay hore ma khilaafsana mid kalaa tii iiasir markaasuu ku yidhi muqtasid waa qofka xajku markuu ku waajiba horuu ka xajin mid damboo sunaa ku laabama waajibka kuta isma jeeda sunada samay maa hay mid kalea tii iifasir markaasuu ku yidhi muqtasida ha muqtasid waa la ha qofka ramadaanka soomaayo lixda aan ku daray waa runtiis ilaa waajibkaa gutay sunana kuma darin ma iskhilaafeen isma khilaafin ee mid walbaa macnihii weynaayo muqtasid lahaayo qayb kaaga sheeg mid salaadiyu kaaga sheegay mid sekadiyu kaaga sheegay mid soonkiyu kaaga sheegay mid xajkiyu kaaga sheegay laakiin kii ku yidhi waa waajibaadkao dhan qofka guta muxaramaadka o dhanna ka tagan camo gudusi soo ma sidaas inaad garato wasaabiqu qofka hormara yadkhulu waxaa soo gelaya fiihi saabiqa man sabaqa qofkii hormaro qayrka u hormaray oo fataqaraba ugu dhowaaday ilaahay bilxasanaati sunooyinka xasanaadka sunooyinka loola jeedaa maca alwaajibaati waajibaadka la jirkooda xadka mudaabiqa waa kaasa marka saabiqa la fasiraa saabiqa waxaa la idhahdaa qofka waajibaadkii oo dhan gutay muxaramaadkii ka tegey sunnooyinkiina ku daray waajib qofkaasaa la idhahdaa waa macno guudkaas haddii qof kuu fasiro tiraahdo ha la ii fasiro saabiqa oo ku yidhah waa qofka salaada awelka ka tukada ha sunnooyinka raaciyo ood mid kale u tagtoo tidhaa saabiqa ii fasir oo ku yidhaahdo waa qofka inta raban inta sekada bixiya ku dara sadaqaad sunaana mar walba iska bixina sekadana waqtigeeda bixina mid kale uu ku yidhaahdo saabiqa waa qofka ramadaanka sooma sita min shawaal raaciya qamiista sooma oo mid kale utakto ku yidhahdo saabiqa waxa la yhaha qofka inta xajiya sunnooyin haddana ku laabta ma iskhilaafeen isma khilaafeen mid walbaaba wuxuu ku siiye macnihii guudo saabiqa ila kulligood waa soo wada gela soo gelayaan saabiqa soo maaha macnihii guudu mid walbaa qayb kaa siiyaya waa kaas ee hadhiil qur-aanka la isku khilaafay markaasu wuxuu yidhi markuu intaasaas kuugu sheegay falmuqtasidu qofka dhexdhexay falmuqtasiduuna dadka dhexdhexaystay hum asxaabulyamiin waa dadka ilahay asxaabulyamiinta ku sheegay wsaabiquuna kuwa hormarayna asaabiuuna ee hor wsaabiquuna kuwa hormaray asaabiquuna waa dadka khayrka u dhaqay ulaaika dadka kayrka u dhaqay oo u hormaray almuqarabuuna waa kuwa ilahay agtooda la dhoweeyey oo ilahay agtiisa u dhowaaday wasaabiquuna dadka hormaray oo lagu sheegaa asaabiquuna waa dadka khayrka u hormaray ulaaika saabiqiintaasuna almuqarabuuna waa kuwa kayrka loo dhoweeyey oo ilaahay loo dhoweeyey macnaha uma intaas kadib hadduu kutusaa marka tafsiir bilmiaalkiiu kutusaa marka maadaama aad macnihii guud iyo xadkii mutaabiqaha baratay uma intaas ka gadaal ina kulan mid kasta oo minhum selafka ka mid ah yadkuru waa sheegaa haadaa tafsiirkan fii nawcin noocun ku sheegin noocoo min anwaaci daacaati daacaadka nucyaalkiisa ka mida ah. daacaadka tirada badan nuuc ka mida ah un kuugu miaalina ka qowlilqaa'ili sida qofka kule asaabiqu qofka hormaray alladii waa midka yusallii tukada fii awali waqti waqtiga awalkiisa oo kuleey runtiis maxaa yeel waajibkiina guday waktiga awalkiisa u degdegayna waa sunno kale wlmuqtasidu uu kuleey io fasir tiraahdo wlmuqtasidu muqtasid alladii waa midka yusallii tukanaa fii anaa'ihi anaa lwaqti waktiga dhexdiisa dadkii fiicnaa maahan horay uma degdegin mana dayicin dhexbartanku ka tukada waa kaasaa muqtasid sunnana lama imaan waajibkiina guday markaasuu ku leeyahay markii aad ii fasira aalimkana wuxuu ku leeyahay waa aalimu linafsika naftiisa dulmiyey alladii waa midka yuakiru dib u dhiga alcasra casirka ila alisfiraari boorboorka inta laga gaaro waxa weeyaan oo halkaas boorboor ka noqoto waa midkaas midkaas aalim haddaad noqosho ilaa waxa wey waktigaas waada xaaraanna in la tukada ay aheed marka wuu dayacay waajibkii soo ma jeedid marka miaalkusi aayadda macneheedu ma intaasa hadhow aalim kale ma jira miyaad leedahay aalimkale ma jiro miyaad dhihi kartaa ma dhihi kartid qofka salaada awelka ka tukada maana saabiq kale ma jiro miya qofka ka hor ramadaanka soomo sita bisha waa raaciyey sanadii u kooba xaj sekada maalintay bishu kowta iska dhiiba ya xajkan marka koobaadu ku waajiba hore ka xajiyey kaas ma ahan miyaa saabiq waay marka saabiqi mid ka mid un baa lagu sheegay markaas wuxuu ku yidhi aw yaquulu ama wuxuu ku leeyahay asaabiqu qofka hormaray iyo wlmuqtasidu qofka dhexdhexaystay iyo wadaalimu daalimka faqad dakarahum ilaaha ku sheegay fii aakhiri suura baqara suura baqara akhirkeeda ka fiiri uu ku leeyay ta tiraa oo suura baqara akhirkeeda kay uga jirtaa aladiina yunfiquuna amwaalahum bileyli wanahaari sira wacalaaniya falahum ajrun cinda rabbihim walaa khawfun calayhim walaa hum yaxzanuun aladiina yaakuluuna ribaa laa yaquumuuna ila kama yaquumu aladii yatahabathu shayطaanu min almas dalika biannahum qaluu inama albaycu mil riba waaxala allahu lbayca waxarama riba faman jaahu mawcidaة min rabbihi faاntaha falahu ma slf wamru ilى اllah wman caada faulaika asxaabu naar hum fiiha khaaliduun maalka xaggiisa marka laga fiiriya saddex alla u qaybiy dad waxa weeyaan waajibki inta guteen sunnooyin habeen iyo maalin bixina aladiina yunfiquuna amwaalahum biاleyli wالnahaari sira waclaaniya waa qoladaas waa saabiqiinti aalimkiina xaaraanu ku dhacay fiiri aladiina yakuluuna riba kuwa ribada cuna aladiina yakulu riba laa yaquumuuna ilaa kamaa yaquumu ladii yatakhabathu shaydaanu min almas qabriga maalinkay ka soo baxaan ayagoo taagada caadiya ma istaagi doonaan laakiin sida qof waalan adkambi ugu dhaco saas ayagoo ay qabriga ka soo bixi doonaan dadka ribada cuna fiiri kaasna waa daalimkii maxaa soo haray muqtasidkii dhexdhexaystihii sunnana sadaqana bixin ma waxa weeyaan xaaraanna cuni maa faman jaa'ahu mawcidatu min rabbihi fantaha waa qof asagu ribadii ka joogay inuu sadaqo baxshayna lama sheegin ah, sadaqa inuu baxshayna lama sheegin waa caadil marka wa hadduu kaas ku yidhi oo maalkiiu kuugu miaaliyey kii o dhan uu kuugu miaaliyey salaadii marka mid walba un tafsiir yaroo juz iyuu ku siiyey amase nooc iyuu ku siiyey amase min baabi tamhiil fi tafsiir markaasu wuxuu ku yidhi aw yaquulu ahy wuxuu ku yidhi wanaasu dadka maya ku laabo ow ama wuxuu kuleeyaha markuu kuu fasira asaabiqu iyo walmuqtasidu iyo wadaalimu qad dakarahum saddexdaba allah ku sheegay fii aakhiri suurati lbaqara fainahu alle dakara waa sheegay almuxsina qofka samafala bisadaqati sadaqada ku samafala ilahay waa sheegay aladiina yunfiquuna amwaalahum bileyli wanahaari siran wacalaaniya weyn falahum ajrun cinda rabbihim walaa khawfun calayhim walaa hum yaxzanuun kuwaas alla waa sheegay waalima aalimkiina alla waa ku sheegay aayadahaas b wuxuu alla ku sheegay biakli ribaa ribada cunideeda inuu daalim ku noqday aladiina yakuluuna ribaa laa yaquumuuna ila kamaa yaquumu ladii yatakhabathu shaydaanu min almas kaasna alla waa sheegay mase wuxuu daalim ku noqonaa ma waaaliman alla waa sheegay biakli riba waalcaadila qofka caqliga ku sameeya bilbayci beeca ee ka jooga ribadan alla waa marka saddexdiiba saasay kala wuxuu ku yidhi shiiku marka waannaasu dadka filamwaali maalyaalka saddexay u qaybsamayaan imaa muxsinun inuu muxsin yahay oo waajibkana waa gudana sekada waktigeedu bixina xaaraanna cuninma o waxa weya sadaqa sunnana waa bixina waa muxsin marka wa imaa cadlun inuu cadli yahay cadliga waa maxay sekada waktigeediiu ku bixin xaaraanna cuni maa laakiin sadaqa sunna ma baxo waa cadli wa imaa aalimun inuu aalim yahay oo aalim waa maxay waxa weya aalimkii ama xaaraantii cunaa sida waxa weeyaan tuugadii iyo waxa weyaan ribadii ama waajibaadkii sekadii lagu lahaa yuusan baxayn waa wuxuu ku yidhi fasaabiqu qofka hormaray almuxsinu waa midka ku samafala biadaa'i lmustaxabaati sunnooyin inuu guto maca alwaajibaati waajibaadka la jirkooda inta waajibaadka lagu lahaa waxa weeyaan biilkii carruurtu waa ku waajibay waa waajib isagoo la dayacaa naarta alle lagu galaa waxa weeyaan sekadii waa waajib ayadoo la dayacaa naarta lagu gala iska bixina markaasu haddana sunooyinku dara inta waajibaadki o dhan iska baxsho kafaara haddii ugu yeesho waa bixin waaalimu daalimku aakilu ribaa waa qofka ribada cuna ow maanicu zakaati ama waa midka sakada diida labaduba waa aalimiin maxaa yeele fiiri midka ribada cuna xaaraanu ku dhacay waa aalim marka kan waxa weeyaan sakada diidaana waajib ayuu ka tegey waa aalim labaduba waa aalim wlmuqtasidu qofka dhexdhexaystaa alladii waa qofka yu'addii gudanaya azakaata zakada zakada almafruuda ee la waajib yeelay walaa yaakulu ribaa ribana cuni ma laakiin sunno ma bixiyo wey ah, laag sadaqa sunna husan bixiyo qofkaas ogow hmm. sadaqa sunna ma bixiyo oo suu samee sanadoo dhan shilin ma bixiyo miya maya ninkaan bukliya aad degay markaa sanadoo dhan wuxuu samaynaa mid baahan markuu yimaado warqaraabana halkaasaan ka imid dadkii abaabehe lool m masagaa iigad wuxuu leeyahay ho meelu ku qori mid kale adeera imaan war waa iga toob abaara wadankii ka kacday war loor qamardiya igad u gadin meelu ku qori sanadu markay dhamaato isku dhufan uu le iisoo bix buuggii markaasuu le sakalayg waa hormar waagiyuna niyeysta waa dad la yaab oo aad u dadaalaya hantida ugu dadaalaya laakiin waa xaqiiqa sekada waa uga baxee hadduu marka hore niyeysto ogaada ah, shardi kalena waa jira oo waa maxay qofkii hantida uu siiyey waa inuusan qani noqon intaan sanadu markay dhammaato haddii sanadii dhammaato qofkiina uu qani noqdo waa lagu leeyay sekadii in kiina ka soo ceshaa laleeyahy haddana iska bix adug kiina kiina wuxuu uga soo cesho karaa inuu marka hore u sheego yidhi waa seke ho haddii hor marka hore u sheegay markay sanadu dhammaato qofkii qanii noqdo waktigaasayna ahayd sekada in la baxshaan maahan xaqba uma leh keenuu leeyahay qanigaad noqotay si maalkayga waagii dhawadaan ku siina aka kuguma baxdee marka intaasoo dhiba isaga horumarintaa iskale intaasoo dhiba horumarintaa iskale marka laba shardiyay uga gudmayde marka horu bixina inuu niyeystay sake horumarina inay tahay kol baan inin toosinayaysan idinka qaldamin haddaadna wa kala baxayn waxa weeye shardiga labaadna qofkaasu aakhiru sana markay sanadu dhammaato waa inuu yahay qof oo sake in la siiyo ehel u ah oo faqiir ah ee hadduu ka hor qani noqdo khalaas waa kuu dhammaatay macnaha sekadii kaama bixinaan ula jeeda sekadii kaama bixin asagii ma ka soo xesho kartaa ha haddii aad awal u sheegtay oo tii waa seko haddaad oo hormaraysa seko hormaraysa haddaadan u sheegin kama soo xesho karti aduu iska bix calaa kulli xaal xisaabtankaas waa xisaabtan iska dhib badan waa laga rooya haduu hmm. diida suu ku diidi karaa meeshi waxa weyan haddii markiina loo sheego la yidhi waa seko hormaraysa qarina uu noqday hadduu diida waa la dacweyna ilaa hmm. maogtahay marka xaqma uma lah xaq uma leh moogtahay wixii moogtahay xoog lama rabo marka waxaasoo dhiba xaad u yeelayda intaasoo dhiba sadaqad sunnaa bixi sakadana waktigeeda bixi intaas intaas ooga moogta bukligu waa ku dila haddii kale bukligu waa ku dila fa kullu qawlin uu ku yihi shiku marka fa kullu qawlin qowl kasta fiihi dhexdiisa waxaa ku sugan dikru nawcin nooc sheegidiisa haddii lagu fasiray maalka haddii lala eedo salaada haddii lala aado sakada haddii lala aado soonka mid kasta waxaa ku sugan nooc la sheegay noocaasoo aayadda soo dhex gelayay ah, fa kullu qawlin qowl kasta fiihi dhexdiisa waxaa ku sugan dikru nawcin nooc sheegidiisa noocaasoo dakala soo galay fil aayati aayadda noocaasoo dukira la sheegay litacriifi lmustamici qofka tafsiirka dhegaysanaa in la baro bitanaawulil aayati aayadda inay soo inay gaaraydo lahu nuucaas waxa weeya nuuc haddii salaada laga soo qaado marka la yidhaha salaada daalim waxa la ydhaha qof kadib uga dhigay waqtigeedii waxa weeyaan waa soo galaa daalimka ha sax laakiin qofka marka loo sheegayo waxaa loogu sheegayaa inuu ogaado qofkaa salaada waqtigeeda dib uga dhigay inuu aayadda soo galayo daalimiinta ka yahay saasaa lagugu sheegay inuu daalimiinta ka mid waxa weeye uu soo gelayo qofka awalka ka tukaday inuu saabiqiinta ka mid yaho soo galaayo qofka waxa weeya dhexda ka tukaday inuu muqtasid yaho aayadda soo gelaya saasaa lagugu sheegay hmm. markaasuu yihi fa kullu qawlin qowl kasta fiihi qowlka dhexdiisa waxaa ku sugan dikru nawcin nooc sheegidiisa noocaasoo dakala soo galay fil aayati aayadda noocaasoo dakara loo sheegay litacriifi lmustamici qofka dhegaysanaa in lagu baro bitanaawulil aayati aayadda inay waxa weeyaan gaarayso lahu noocaas macnaha nuucaas inay ku dhacayso oo aayadda soo gelaya nuuca ah. haynin qoran inamaa may may may may nusadaana muxaqaqa midaana sax ah, nusada saxda waa nusada waa wey mar haddii uu tarkiibku sax yahay nusada muxaqaqadaah nusadaan waa midda waxa weeyaan doctor musaacid ibnu sulaymaan addayaar midda uu sharxay taxqiiqiisana leey kaasaa saxa nusada Ah, midda xoogaa oo kaleeto oo waxa weeyaan maya taas maahane midda oo muasasada ishraafkeeda lagu daabacayna waxa weeyaan ayadana waa macquul mhm. ayadana waa macquul midda muasasada ishraafkeeda lagu daabacay ha nafsuha ah, kuwaas labadaas xoogaa fiiriiriya <coughs> waaya wuxuu ku yidhi marka dukira waa la sheeg nuucaasoo dukira la sheegay litacriifi lmustamici qofka dhegaysanaayo in la garansiiyo waxa weeyaan in la baro oo la garansiiyo siiyo bitanaawulil aayata aayadda inay gaaraydo lahu nuucaas oo nuucaas aayadda soo gelayo iyo wa tambiihihi qofka dhegaysanaya in lagu baraarujiyo bihi nuucan lagula baraarujiyo calaa nadiiri midka nuucan marka loo sheegayo salaada qofka dib u dhiga waxaa lagugu baraarujinaya waajib kasta qofka dib u dhiga inuu saas usoo gelayo qofka sakada dib u dhiga qofka soonka dib u dhiga qofka xajka dib u dhiga qofkii jihaadka dib u dhiga qofkii birulwaalidayn dib u dhiga qofka caruurta biilkooda dib u dhiga oo ayadoo bishii waa dhalatay waana ka dhamaada biilkii waana haydaa dibaad una dhigtay aasa lamidta laftirkaa waajib ilahay ad ka tagta waajib ilaahay aad ka tagta marka marka salaada qofka dib u dhiga lagu yidhaahdo waxaa lagugu baraarujinaa waajib kasta qofkii dib u dhiga salaada awalkeeduu tukaday saamiqu markii lagu yidhi maxaa lagugu baraarujinaa qof kasta daacadood awalka ka bixiya Ah. sekadii awalka ka bixin awalkii ka soomi awalki awalki taasaa lagugu baraarujiyey marka waa noocaas marka waxaa loo sheegayaa litacriifi lmustamicin qofkan dhegaysanaya in la baro bitanaawulil aayati aayaddan inay gaarayso ku dhacayso lahu nuucaas loo sheegay iyo wa tambiihihi qofka mustamica in lagu baraarujiyo bihi bisababi nooc nuuca la sheegay sababtiis lagula baraarujiyo calaa nadiirihi nuucaas wax alle wixii la haddii la sheegay daaca loo hormaray daac kastoo loo hormaraa lamida haddii la sheegay daaca dhexda laga sameeyey daac kastoo dhexda laga sameeyaa lamida haddii la sheegay waajib dib looga dhigay ama la dayacayna waajib kastoo la dayacayaad waa inaad ku garato saasaa lagugu talagal ee adhin waxbaa iskhilaafay wuxuu ku yidhi fayna tacriifa maxaa yeele miaalka fayna tacriifa miaalka ah, cafwan faina tacriifa qeexidda dhe amase baridda baridda bal iskale iyadaa kuu fog faina tacriifa qeexidda ama baridda bilmiaali miaal qofka wax loogu qeexo lagu baro qad yasulu inuu ka fudud yahay ayaa dhici karta suhuulan fudayd fudaydkaasoo agara ka badan min atacriifi in qofka loogu qeexo bilxadi mudaabiqi xad oo macnaha dhan daboolay wuxuu ku leeyahay sideeda dadka marka wax la barayo inaad xad u sheegto iyo inaad miaal u sheegto miaalkaa fudo hadda maalan shaarixa waa nin dhiga cusaymiine wuxuu ihi qof aan weligiis geel arag magaaluu ku dhashay weligiis geel ma arag markaasuu niyo geel horta baciir waa maxay aniga waa xaas aan la yaabay uu leeyay iish fasir markaasaa tihi waa xayawaanu duu jismin lahu cunuqun طawiilun wadaylun qasiirun aad tii waxaa tihi waa xayawaan jir weyn leh oo buuran ha oo qoordheer leh oo sayn gaaban leh intaasaad u sheegtay ma ku fahmaa isleeda xagkaas hadduu hadhow goroyo arka iyo hal ma kala garana goroyo haduu arko waa unay tantahasho ah, ah, o fahmi waayo ama geri arko ah, laakiin miaal haddaad tidhahdo taale geel ma taqan miy ahaa suuqa kawaankaad keento kaasartay waa kana weligiis geel ma qoo weyna qoo weynma meesha ku arko laakiin markaad leedaa waa kan ma waxaad ula jeedaa inta suuqa taagan intaas kaliyaha geel layna miyaad ula jeedaa ulama jeedid waxaad ula jeedaa nuucaan wey hadduu inta tago carab geel kaloo meel taagan arko waa garanaa soo ma kiina maahan aad tustay maxaa marka horeba markaad leedahay waa kan geel waa kan haddaad maqasho macnaheeda waxa w war waa marka marka lagu leeyahay war aalim waa la ydhaha qofka salaada dib u dhiga war waa qof kastao waajib dib u dhiga ka fahm war saabiq waxa la ydhaha qofka awalka ka tukada war saabiq macnaheedu waxa wey qof kasta oo daacaadka ilahay u degdega oo waajibkii sunnada isku dara marka lagu leeyahay muqtasidku waa qof salaada dhexdeeda tukada war waxa weya waa qof waajibaadka guta muxaramaadkan iska ilaaliya muqtasidku taas inaad ufahantaa rabo hmm. waa dawo wuxuu ku yidhi shiku fayna tacriifa qeexidda ama baridda qofka la barayo bilmiaali miaalka wa loogu wax lagu qeexo in miaal lagu qeexo la ihahdo khubzi miyaa barato waa kaasa baciir miyaa barato waa ka halkaan suuqaa taagan in saas qofka wax loogu qeexo qad yasulu inuu ka fudaadaa dhici karta suhuulan fudayd fudaydkaasoo aar suhuulan anaa soo qadara matniga ka mid fudaydkaasoo aara ka badan min atacriifi qeexidda bilxadi xadka wax lagu qeexo xadka almudaabiq daboola inaad xad wax ugu qeexdo oo tidhaahdo khubsi waxaa la idhaahdaa waxa weeyaan qursatun tusnacu min alburi bacda ballihi haddaad tidhaahdo khubsi waxa weeyaan waa cad yar oo bur inta la qooyo oo la cajiino laga sameeyo maaas fahamka uu fahma waxaa ka fudud inaad tamir taagto tira waa kana khums miaalkaa fudud marka tafsiirka salafku wax ku fasiraya si dadku u fahmaan waa miaal waa miaal wuxuu ku yidhi walcaqlu caqliga caqliga asalimu nabadda qaba yatafadalu waa gartaa linawci nawca caqliga nadiifkaahu waa garanaa nuuca waa yaqaan haddii la yidhaahdo khumsi miy arabtaa waa kaasaa hadhow u fahmi maayo xabadkaas inuu ahaa khubsi oo adduunka ka dhamaad u fahmi maa caqliga saliimka waa garana noocaas meel alla meeshuu ku arko wuxuu leeyahay khubsi waa wa garana caqliga nadiifka qof intaas aan gara karin ade waa qof maskaxda ka xanuunaydo markaasuu yidhi walcaqlu caqliga caqliga asaliimu ee nabadda qaba yatafadanu waa gartaa linawci nawca kamaa yatafadanu sida uu garanayo idaa ushiira lahu marka loo ishaaro ilaa raqiifin muufe habad munfa marka loo ishaaro sidaas uu garanayo ayuu qur-aankana miaalkiisa u garana oo markii la ydhah aalim waxa la dhaha qofka salaada dib waqtigeeda uga dhiga waa fahmaa inaan daalim loola jeedin keligiis ee uu qof kastoo waajibka dib uga dhiga uu yahay daalimka marka la dhaha saamiqu waa qofka salaada awalka ka tukada qofka caqligan waa fahmaa inay tahay qofka daacada u hormara oo dhan waa fahma marka sidaas qofka munfaha loo tusa uu fahmayo sidaas uu fahmaya tafsiirkana qofka caqliga marka loo miaaliyo kamaa yatafatanu siduu u garanayo u fahmayo idaa ushiira marka loo ishaaro lahu qofka ilaa raqiifin muufe oo faqiila lahu lagu yidhaahdo haadaa kanu huwa alkhubsu waa muufe miaal haddana muhiima muhiim ah ayuu keeni fawaaidda ugu badneed kitaabka hadduu gelaya hadda ka hor o dhan dogoldhacayba u badneedba soo ma jeedid sow hadda miaalkan caawa iyo casharkii shalay xalay miyaa isku mid ahaa qofa cashirka xalan taarku saas wuxuu leeyahay bismillah maba la fahmi karo kitaabka gogol dhac wey waxa horo dhan miaalkiisi miladii marka loo yimaada wuxuu caddaanaya soo maa ah. marka miaal masale muhiimu keeni waa maxay asbaab nusuulkay ku tacalluqdaa asbaab nusuulka qofa wuxuu arkin waa iska ardaya tafsiiru rabaa inuu akristo ama akriyo markaas wuxuu arkin aayaddaanu sidaanay kusoo degtay aayaddaanu waa fiirina tafsiirka le markaas laleeya sidaanay kusoo degtay tafsiir kalu fiiri markaasa laleeyahy sidaanay kusoo deg ama hal tafsiiraba qura sidaanay kusoo degtay cabdullahi bn cabaasaa yidhi cabdullahi bn mascuudna wuxuu yidhi saasay kusoo degtay cabdullahi eh, abu muusa alashcarina saasay kusoo degtay zayd ibnu thaabita yidhi sidaasay kusoo degtay markaasuu leeyahay waa hal aayadee waa maxay afarta sababood miaalkii haddeer qofkii soo fahmay waa ka dagooba cudurka waa maxay marka la leeyahay insha allahu masaladaas oo asbaab mas-uulkana mar kalaan kala qaadi doonaa tasriix mid la yidhahdo iyo mid kale marka lagu leeya aayaddaanu nazalad fii kada saasay ku soo degtay macnaheeda mar kasta ma ahan in loola jeedo arrintaanaa dhibkaanaa taagnaa iyadoo uu taagan yahay aayaddaanu soo degtay mar walba saas loolama jeedo mar markaas loola jeedaa waa jirtaa ee marka loola jeedo aayaddaanu saasay ku soo degtay markaad maqasho badanaaba waxaa loola jeedaa macnaha noocaasay aayaddaanu ka hadlay ah macnaha nuucaasa ay aayadaanu kusoo degtay saasaa loola jeeda markaad maqasho aayaddaanu saasa kusoo degtay mar mar way jirtaa in loola jeedo dhibkaanaa dhacay ama dhacdadaanaa dhacday aayaddaana soo degtay oo sabab arrintaana u noqotay way jirtaa taas laftirkeeda aayaddaas ma waxay goori ku tahay maalinkii dhibkii dhacay ilaa qiyaamaha la gaaro dhibkii nuuciiho dhacayso ayadii daliil uma ah saasaa hadhow waxaa u banaa nin kaloo taabicioo ka dambeeya oon jooginba uu leeya aayaddaanu sidaana kusoo degtu le macnaheeda waa maxay macnaha nuucaasa aayaddaanu ka soo degtay waa tii haddeeroo kale un waa marka haddaad maqasho nazalad fii kada waa inaad u fiirsato labada waa noqon kartaa aayaddaanu macnahaasay ka hadleen waa sida ugu badan inay noqoto waxay kaloo noqon kartaa waxa weeyaan arrintaanoo taagan ayaa aayaddan alla soo dejiyey taasna waa nocota marka iskhilaaf ma aha haddii shan saxaabi ay midba sheego sabab nusuul mar haddaan asbaab nusuulku iska hor imaanayn isdiidayn waxa weyn waa iswaafaqsanyin ee waxaa loola jeedaa aayaddan ilahay wuxuu ugu talagalay macnaha noocaas ah, meel kastoo lagu arko wey macnahaas ilaa qiyaamu saac ila qur waxa loo soo dejiy ilaa qiyaamu saaci macnahaasu rabaad inuu kala hadlo wuxuu ku yidhi waqad yajiiu inuu yimaadaa dhici karta kaiiran majiian imaatin imaatinkaasoo kaiiran fara badan min haadal baabi baabkan xaggiisa inuu ka yimaadaa dhici karta qawluhum qowlulmufasiriina amase qowluhum qowlu salai salafka qowlkooda ay yidhaahdaan haadil aayatu aayaddan nazalad waa soo degtay fii kada arrintaasay ku soo degtay qowlkaas in badan sidaan inuu ku yimaadaa dhacda in badan sidaan inuu ku yimaadaa dhacda in badan uu ku yimaadaa sidaan in badanuu ku yimaadaa marka lagu leeyahay maruusan ku imaahayna jirta oo in yar ah, oo macnuhu yahay arintaanoo taaganaaba aayadda soo degtayba laakiin markaas laftirkeeda macnihii waa kuu taagay hadduu arintaanoo taagan aayaddaanu soo degtay hadhow ilaa weligeed arintoo kale marka dhacdo ayad yaa lagu dawayna soo maaha iiri wuxuu ku yidhi waqad yajiw inuu yimaadaa waa badanta qada tagfiiriye wax badan ka dhig ficil mudaarica gasha waqad yajii inbadaan uu yimaadaa aacilkii waa qawluda soo socda kaiiran majiian imaatin imaatinko kaiiran fara badan min haadalbaabi baabkan xaggiisa waxaa ka yimaada qowluhum salafka qowlkooda ay yidhaahdaan haadihi aayatu aayadan nazlad waa soo degtay fii kada arrintaasay ku soo degtay macnaheeda waxa weeya nuucaasay aayaddaanu ka hadlaysaa wey laa siyama waxaan ku sii jirinba oon maal lahayn in kaana hadduu yahay almadkuuru midka la sheega shaksan waxaa lagu leeyahay aayadaanu abulahabay ku soo degtay ah. weligeed abulahab kadib lagu camal fali maa miya aayadda ka waran hadduu abulahab mid ku nuucu soo baxo oo ka dambeeyo isagiiy kaadle waa aayadaanaa kugu soo degtaa lole nuucaaga oo kale waxaad arkay aayadaanu abubakaray ku soo degtay sadaqaadu bixiyey sunaa oo tiro badan mid kaloo sadaqaad waaa la leeya waa fiicantao arrintaada aayaddaana ka soo degtaa lagu leey soo ma jeedi marka waa noocaas marka lagu leeya aayaddaana ku soo degtay macnaheedu waa saas macnahaanay aayaddaanu ka soo degtay wey laasiyama waxaan ku soo jirin oon masal banahayna ku sii jirin in kaana hadduu yahay almadkuuru ka la sheegaayo laleeyahay aayadaa kusoo degtay shaksan hadduu yahay ha shaksi markuu yahay muslimiintoo dhan ijmacay ku yihin inaan loola jeedin aayaddaanu shaksigaasay ku koobneen kadibna lagu dhaqmi maa loolama jeedo Ah, qof muslimaho saas ku fasiri ma jiro oo culamada ahlu sunnaha ah. ka asbaab nusuul sida sabab nusuulyaalka asbaab nusuulka almadkuurati lagu sheegay fi tafsiiri tafsiirka ka asbaab nuzuul sida asbaab nusuulka sabab nusuul asalka waxaa la yidhahdaa arrinaa dhacda markaasaa ilaahay aayad ka soo dejiya arrinaa dhacda nabiga hadduu ka hadlo oon aayadu ka soo degin maxaa la yidhahdaa sababun wuruud xadiidka sababulwuruudkiisii alea markaas arrinaa dhacday nabigaa ka hadlo yidhi saas iyo saas waxaa la leeyahay xadiidkan wuxuu leeyahay sababulwuruud arrinaa dhacday aayad qur'aana soo degtay waxaa la leeyahay aayaddan waxay leedahay sababnuzuul labada tacbiir waa inaad kala tagaan ka asbaabi nusuuli sida sabab nusuulyaalkao kale almadkuurati lagu sheegay fi tafsiiri ka qowlihim sida mufasiriinta qowlkooda ay yidhaahdeen ina aayata hihaari aayadda hihaarka ka hadlaydaa nazlad waa soo degtay fi mraati fi mra'ati ws ibnu saamid ay ku soo degtay fiiriya meeshaas nusqadayda oo kale muxaqaqadaah waa qaldanta waxa weya laakiin waxaa saxaya nusqada ku daabacan fataawaha mujaladka saddex iyo labaatanaanu ku jira kitaabkaan fataawaha majmuuc اfataawa mujaladka labiy saddex iyo tobnaad aan rabaa saddex iyo tobnaad wey kaasuu ku jira safxada marka waxa weya saddex boqol soddon iyo sideed ayay ku taallaa sidaanayna u qoranta ina aayata ka qawlihim hadalkooda ay yidhahdeen ina aayata dhihaar nazalad waa soo degtay fi mraati haabit fi imra'ati ows ibnu saamit ows ibnu saamit islaantiisii kusoo degtay waana sida saxdaade xadiis saxiixa weeye xadiiska waxaa weyan xadiidkan waxaa wariyey axmed ibnu xambal waxaa wariyey imaamu nasaa-i waxaa wariyey ibnu maaja waxaa wariyey ibnu xibbaan waana ahlcilmigu waa qawiyeeyeen xadiis qawiya inuu yahay ku tilmaameen ibnu xibbaan uu saxiix yeel xaafid ibn xajarna fatxulbaari waa xasan kaga dhigay sheekh naasirdiin albani laftigiisuna xasan ayuu ka dhigo xaafidka dariiqiisaasuu maroo saxiix abi dawuudka marka waa xadiis qawiya suuraaayatu dihaar waa aayadaha ugu horeeya suuratulmujaadala macnaheedana waxay ahayd waxa weeyaan ws ibnu aws ibnu saamid islaan la dhihi jiray wuxuu qabay khawra binti aclaba marka waxay dhali laheed markay dhashay oo ay dhaqmaadays tahay carabtu marka ay qof islaamaha furayaan marka gabale waxay dhihi jireen anti calaya ka dahri ummi hooyaday dhabarkeedaad igala mid tahay saasay dhihi jireen markaasuu sidaas ku yii ta u yimid nabigay u timid sala allahu alay waslam caaisha xadiiska warinaysa waxay leedahay alxamdu lilaahi aladii wasica samcuhu alaswaat ilaaha mahad iska leh maqalyaalkoo dhan maqalki waxa weeyaan sawdadkoo dhan maqalkiis u waasac noqday waxuusan maqlayn lama arko aniga gurigay dhinaciisaan joogay tir codka gabalna waa maqlay gabalna waa iga qarsoonaya ilaahayna wuu maqlay tir codkaas marka intay u timid nabiga sala allahu alayh uu ay tiri rasuulka ilaahayo ninkan aws ibnu saamid ah waxa weeyaan markuu dhallinyaronimadeydii cunay oo calooshaydii wixii ku jiray ay u baadiday oo aan dhaqmaadays noqday uu warkaas ugu yidhi ah. warkaas ugu yidhi ka war marka nabigu wuxu yidhi anu ah, waxba kale ma arkayo inaad ka furan tahay maahan ilaa saas sidaas unbaa xukunku markaas ka hor aha wax kaloo ka dambeyn iguma soo dejin macnaha markaasmarkaasay tihi ilaahay baan dhibkayga u sheeganaya ya ma maantu markuu dhallinyarinimadeydii laqay oon dhaqmaa daayey oo caloosheeda wixii jawhar ku jiray asaga u daadiyey saas i yidhi ilaahay markaasuu samaawaadka ka kor ka soo dejiye aayado qur-aan mogta dulmiga ilahay raalli kama ah dad dumarka waxa weyn intay dhal lahayn dhalaan oo waxa weyn dhalinyaernimadooda la laqo in hadhow yidhaahdo iridda ka bax mogta ilaahay ma ogola waxaas oo cayaar cayaar loogu cayaaro macnaha in lagu cayaaran sheega aan ilaahay ogolayn ee furiinka oo haddee waxa weyn haddii oo xal kale la waayo ma ka hadlaayo inu sharcigu diidaayo ee cayaarta dumarka lagu cayaarayaan ilaahay ogolayn aan ula jeeda subxaan allah wax oo aad u foolxun weeye bis aayaddaas ilahay soo dejiye koowa alle wuxuu soo dejiyey inay munkar tahay arintaasu nin muslima inuu yidhaahdo islaamtiisa hooyadayaad igala mid tahay akhlaaq xumo weeye munkarna weeye waxaana lagu yidhi addoon xore haddaad awoodi weydo laba biloodoon maalin u dhexaynsoon maxaa munkar weynaad ku hadasho mana taaba karti islaamta ilaa aad la timaado haddaad soomi weydo lixdan miskiin quudi haddaad soomi kartana lixdanka miskiin kaa ansixime saasaa soo degtay marka aayatu dihaar waa aayaddaas sabnusuulkuna aa saasay yidhahdeen marka miaal waxaa lagu leeyahay aayaddaanu waxay ku soo degtay imra'ati aws ibnu saamit macnaheedama waxaa loola jeedaa islaamtaasay ku gaartay ka waran maanta haddii mid jooga islaamtiisa sidii oo kale yidhahdo waxaan leenaha adugu aayad malihido aayaddaas khawla binti taclaba iska lehed miyaan leena dhihi mayno maalinkay soo degtay ilaa qiyaamuhu ka dhacaa ninkii warkaas ku hadla aayaddiyaa u taagan oon leen aayaddaana arrintaada ka soo degtaan leena aayaddan arintaadoo kale aayadaana kasoo degtaan leenahay hadhow mid kale haddana sidoo kale aan leenahay isma khilaafsana waa iswaafaqsanta macnahaasa aayaddaanu ka hadlaydaa wey so uma jeedi iyo waina aayataliaan aayatulicaan nazalad way soo degtay ayay yidhaahdeen fii cuwaymir alcajlaani cuwaymir alcajlaani ay kusoo degtay yihahdeen oo waabase hilaal ibnu umaya ay kusoo degtay yihahdeen marmara waxaa dhacda hal aayadaa waxaa la leeyahay laba laba arrimood ay kusoo kala degtay laba arrimooday ku soo kala degtay marka la yidhaahdo oo laba loo sheego labay mid tahay sabab mas-uulka haddii tasriix loola jeedo oo ah arrintaanoo taaganay soo degtay haddii sidaas loola jeedo laba qowlay mufasiriintu ka leeyihin laba qowl ay leeyihin mufasiriintu labada arrimoodoo iskuma taagani hal mara soo degtay waa marka tanay kusoo degtana waa la dhihi karaa tanay kusoo degtana waa la dhihi karaa ayadoo labada arimood isku si u taagan yihiin oo xal loo sugaayo ah hal mar aayaddaa la soo dejiy waana qowlka sawaabka ah oo daliil kale bacdu mufasiriina waxay yidhaahdaan laba goray soo degtay arrintaanaa taagneed aayaddaanaa soo degtay aayaddaana arrintaana haddana waa dambe dhacday aayadda haddana marka la soo degtay oo waxay leeyihin aayadu laba gor waa soo degi kartaa laakiin hal miaal waa u keeni waayeen mufasiriintu daliil saxiixa sugaayo inay marheblana soo degta marheblana soo degta waa la waay saas darteeda qowlkaas waa laga fiican yahy qowlka saxda waxa weeyaan hadduu mubaashar yahay sabnusuulku oo macnuhu yahay arintoo taagana aayaddu soo degtay waxa weeyaan labadooda isku mar dhacay aa taagnaa markaas aayaddu hal mara kusoo degtay oo muwaafaqa dhacday sidaas weey haddii kalena macnuhu waa mid ka horan soo sheegnay oo waa maxay arrinay ku soo degtay arrinta kalena waa dhacday haddi waa aayaddu waa kusoo degtay iyadana waa la mid oo aayadda macnaheeday soo gelay wey ah, marka labadan qisana labadu waa saxiix oo uwaymir alcajlaani inay ku soo degtay bukhaari iyo muslimaa wariyeen min xadiidi sahl ibnu sacad taasaas wariye sidaas weeye qisada hilaal ibnu umaya inay kusoo degtayna saxiixulbukhaarigay ku taalla min xadiidi ibni cabaas marka labadaba waa sugan yihi waa sugan yihi marka sida ugu fiican waa in labada arrimoodba taagnaaye haddii kale arrinta hilaal ibnu umaya ay kusoo degtay tan kalena waa dhacday aayadda ka hadlaydaa laleey maxaa hilaal ibnu umaya waa caddahay inay kusoo degtay aayaddu bukhaari iyo muslim waxa weeyaan ba waa ku taalla oo m waxa weeyaan waxaa dhacday markay soo degtay qowlka allah subxaana wa tacaala wاladiina yarmuuna almuxsanaati uma lam yaأtuu biarbacati shuhadaءa fajliduuhum amaaniina jalda walaa taqbaluu lahum shahaadaة abada waulaa'ika hum اlfaasiquun ninka gabar dhowrsan ku yidhaahda zaanigadaata ama waa zinaysatay waxa weeye siddeetan afar markhaati keen waa in la yidhaha hadduu keeni waayo saddex keeno walow saddexdaasu saddex shiiqba ha ahaadeen waa in asaga siddeetan jeeda lagu dhiftaa iyagana siddeetan lagu dhiftaa mid walba saddexdaas shiiqoo markhaatiyaalka hata ya wladiina yarmu maya maya waxaan rabaa may taasaan rabaa marka hore wladiina yarmuna almuxsanaatidaa horreyday taasaa soo degtay marka hore fiiri marka waxaa la leeyahay afar markhaati keen aayaddaas markay soo degtay ayaa marka aadaa loo muriyey nin la idhahda sacad ibnu cubaada oo ansaarta ka mid a ah madaxdooda a wuxuu yidhi wallaahi ma saatanaan rasuulka alla alla kugu soo dejiye markaasuu yidhi ha sida alla igu soo dejiye nabig weliba saxaabadullah loo war maadnaan maqlayn ninkaan addoonkiina markaasuu yidhi wallahi waa ogahay in alla kugu soo dejiye xaq tahay laakiin islaam doqona haddaan qabo maalan oo doqon ay noqoto islaamtii oon arko mid xunoo nacasoo dhex fadhiya lugaheeda ma markhaatiyaalaan raadaahwy markhaatiyaal miyaan raadiya saasuu yidhi bis waa layska kala tegey markuu hadalkii yidhi markuu sidii yidhi hilaal ibnu umaya a ah, habeenkii markuu ceshaha ka tego gurigiisii tago wuxuu arkay nin islaantiisa ku fadhiyo indhihiisuu ku ark waa yimid markaasay ansaartii wada naxe oo yidhaahdeen wallaahi wixii xalay sacad sheegayaa nalaku imtixaana balaayadii uu xala ka sheekaynayey waatana waana haysata haddaa la garaaca hilaal ibnu umaya siddeetan jeedaal baa lagu dhufaa weligiis dambena maqaatiliga dhegeysa war musiibadan arrintii nabigiina waa gaar la sugaya nabigu ha la garaaco inuu yidha siddeetanka jeedal wuxuu yidhi hilaal ibnu umaya ilaahay waxaan ka rajaynahu ilahay faraj inuu ii furo markaasay samada ka soo degeen waladiina yarmuuna aswaajahum aayadahaas dheeraa soo degeen waladiina yarmuuna aswaajahum walam yakun lahum shuhadaa ilaa eh, walam yakun lahum shuhadaa ilaa anfusuhum fashahaadatu axadihim arbacu shahaadaatin aayadahaas markaas dambay soo degeen ah ragga waxaa la yidhi sababtoo ah bal ilaahay raxmadiisa fiiriya fadliga ilaahay fiiri haddii aayaddaas hore lagu ekeeyo la yidhaha ninkii haween ku arka ama tiisa haata ama mid kale haatee hadduu afar markhaati waayo hadduu sheego waa la garaaca fiiri dumar kale morta islaan kale haddaad aragtay iyo nin kaleeta waa iska aamusi karta haddaana markhaatihay adiga xag kuugu jira ilahay baa ku yidhi ka aamusi laakiin gurigaagii haddaad xaqiijido haddaad hadasho waa lagu garaaca haddaad aamustana hadda balaayaa guriga kuu joogto soo maaha waa dhibaato weyn wa ilaahay marka raxmadiis wuxuu ilaah yidhi wuxuu ka saaray wuxuu yidhi ragga iyo dumarka isqabaa ku xugun maaha aayadda hore inta kalaa laga hadla ragga iyo dumarka isqaba aayad gooniyaha alla u deji ninkii arka waxaa laleeyahay afar markhaatiya keen hadduu waayo oo uu afar markhaatiya keeni waayo waxaa la leeyahay afar goor ilaahay ku dhaaro inaad ku sheegaydo afar goor ilaahay ku dhaaro haddee mogtairi lama dhihin ninkii islaamtiisa wa ku arkaa iska soo sheega lama dhihin maxaa yeel iyadana gabar muslimaad ah ee dhowrsan in la yidha waa zinaysata mota waa fadeexe waana arrin weyn oo dulmiya ilaahay marka su adeerkay fiiri waxaa la yidhi ninkii yidhaahda islaamtaydan aa zinaysatay afar goora ilaahay ku dhaara laleeyahy oo uu leeyahay ilaahay baan ku dhaaranaa inaan kuu sheegay inay zinaysatay waa inuu afar goor yidha xataa laba goor laga yeelima markuu afar goor marsiinaa marka hanaad waa in la waaniya oo la war ka joog cadaabku hadduu ku waajiba hadaad been sheegayno tii waajibineeda waa marka hanaad marka la waaniyo hadduu ka joogi diido waa lale waaa tiradaa naclad haygu dhacdo ilaahay nacladiisu haygu dhacdo haddaan been ka sheegayo dhaha laleey waa sida loo adkay ma jeeda qof ilaahay rumaysan ma ku dhiirana been inuu gabar saas ku sheego ma dhacayso ilaahay marka labadiiba arrintiiba waa xaliyay ninkii inuu balaayo la aamusana waa laga xaliyay inuu gabar islaam dulmiyana waa laga xaliyay soo ma jeedi sidiiyaa nabigu yeelay sidii u marsiiye marka afraad waaniyey war ka joogi waa ti cadaabka waajibinayday markaasuu i ruman sheega rasuulka labanaa arkay dhegtayduna waa maqlayd isheeduna arkay bis markuu dhameeyuu yidhi ayadan keen markaas ka waran ma jirtay tir been uga sheega afar goor ku dhaareel inuu been sheegaayo afar gooray ilaahay ku dhaaratay inuu been sheegaayo markay afar goor ku dhaaratay ahalla waaniyaa la war ka joog waa tii shanaade ilaa marka shanaad waxaa la rabaa inay tiraahdo carada allahay ku dhacdo haddaan hadduu ninkaasu rusu sheegayo waa kasii daranta soo ma jeedo markaasaa la waaniyey markaasay cabsatay aamusay markay cabaar joogtay tiri wallaanan tolkay fadeexa usoo jiidayni waa ku daratan kalena saasay ku dar ilaahan idinku dhaarsheeye maanta haddii gabaru saas tidhahdo maxaan samayn lahayn hadday tiraa tolkay fadeexayn maaye waa inkira waana maxkamadda horteeda waa nabi hortiisa maxaan dhihi lahayn annagu war waawata waa qiran tahaye soo ma dhahneen hadde ilaahay waxaas ma ogola zinada qofku hadduu yidhaahdo waan zinaystay oo uu yidha ma aanan zinaysan o kale hadda ataa lama garaaci karo iska da in hadal waa laga fahmaayo waaas iska da iska da waa laga fahma gabadhaas hadalkeeda soo wax bartood laga fahmi maa wa cabsat marka la yidhi war been ha ku dhaaran ay cabsato shib markaasay tiri iga tag tolkay fadeexa aan ka harin usoo jiidi maaye khalaas lama dhihin war waxbaa ka muuqda war hala imtixaano war hala xoro war hala garaac ma dhihin diinka alle maahan marka ogaada fiir markii tii shanaad ay ku dartay nabigu sal la ala sl labadood waa kala tageen xataa furiin uma baahno weligoodba mana isma guursan karaan nabigu wuxuu ihi gabadhaas waa zaanigad lama dhihi karo kitaabka alla lagu kala xugmiy dadka cunugay dhashana wac lama dhihi karo qofkii yidhaahda waa la jeedla saasaa lagu kala laakin wuxuu iisoo firiya cunuga ay dhasho hadday dhasho ta tilmaamay ninka hilaal ibn umaya nin oo doolayar oo majayaryar hadday dhasho hilaala dhala isaga iska inkirayo day dhasho mid waxa weeyaan majimo waaweyn oo bari weyna aa ah ninka lagu sheegaayo ilaa ninka lagu sheegaya saba u eg bis kii lagu sheegaayo dhasho oo halka taagan ninkii islaamiyeed cunug halka taagan asaga yahay dhasho nabigu wuxuu yidhi lowlaa kitaab ullah wallaahi haddaan kitaabka alle jiri lahayn lakaana lii walahaa shanu aniga iyada xugun kalaad na dhex mari lahaayo si kalaan uxugmi laha mar kale ee hadda kitaabka alle soo xukun ma siin khalaas fiiri walaa lagu taaba ninkii madaxda muslimiintu mar ka mid noqda masr miy ukumi jira hooyadiisaa loogu abtiri jira ina he ina heblaaya la dhihi jir ila unuga ah, waxa weya aabiis looguma abtiri karo abi waa inkira cunugaan ah, aabbaha lahaynna hooyadiisa loogu abtiriya halkaasaa saynta loo geliya ina aadan iyo lama yira beenta qaar ciyaalaan aabba lahayn inta iskoolada gelin aabihi sheekh marka le ina aadanu leey waa ulmi waxaas hooyadiisaa loogu abtiriya cunugaan aabbaha lahayn halkaasaa la geliya halkaa iska joog allah subxaana wa tacala alama sala allah wasalam wbaaraka ala nabi